الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول المؤلف أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى meeshaas wa akhbaranaa abu camrin alxiiri hadalkaas waxoogaa xadaf baa ku jira cidda wa akhbaranaa iska leh mu'alifka ma aha waa abu isxaaqin almusaki waay waxaad ka garan kartaa sanadkii hore haddaad dib ugu noqoto waxaa ku qoran akhbaranaa abulxasan ibn abi isxaaq almuzaki qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa abu camrin alxiiri marka abu camrin alxiiri ninka wax ka warinaya waa abulxasan aabihi oo abu isxaaqin almuzaki ah sidaas daraaddeed waa ahbaranaa isagaa iska leh waxaad marka ka dhigaysaa qaala abu isxaaqin almuzaki wuxuu yidhi wa akhbaranaa waxaa noo warramay abuu camrin alxiiri baa noo warramay ninkan soo marnay wey macna axmed ibnu moxamed xaafid imaama buu ahaa qaala wuxuu uhi xadaanaa moxamed ibnu yaxya alduhli wa muxamed ibnu idriis almaki wa samictu waxaa kaloon maqlay buu uhi alxumaydiya ayaan maqlay yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay sufyaan bna cuyayna ayaan maqlay yaquulu isagoo leh aliimaanu iimaanku qowlun waa odhah afka laga yidhaahdo wa camalun iyo qalbigoo laga yidhaahdo wa camalun iyo camal qalbiga lagaga camal falo xubnahana laga camal falo yasiidu wuu siyaadaa wayanqusu waa isdhimaa fa qaala markaasaa wuxuu yidhi lahu sufyaan wuxuu ku yidhi akhuuhu walaalkii ibraahim ibnu cuyayne ahaa ibraahiim ibnu cuyayna ibn abi cimraan alhilaali yani ibnu cuyayna yani walaalkii weyn ayib waa la daciifiyaa wuxuu yidhi yaa abaa muxamed abu muxamedow sufyaan ibnu cuyaynuu ku wadaa walaalkii taquul ma waxaad leedahay yanqusu waa isdhimaya iimaanku ma waxaad leedahay iimaanku waa nusqaamaa fa qaala markaasaa wuxuu yidhi sufyaan uskut yaa sabiyu buu yidhi aamus buu yidhi ciyaal ciyaaliyo yacni waxa weye ciyaal baa tahay aamus waxaa ma ogaranaysid waxaad meesha ku haysa ma jire balaa iskaba dhaaf inuusan nusqaamaynin yanqusu wuu nusqaami buu yidhi xataa laa yabqaa ilaa aysan hadhin minhu iimaanka xaggiisa shay-un waxba uusan ka hadhin nuqsaanta iimaankiiyo isdhimiddiisu waxay gaadhaysaa si usii socdo marka dambe inuu dhammaado oo kulligiiba markaa wada tago yacni naqsi baa ku bilaabanaya waa isdhimaya waa isdhimaya waa isdhimaya ilaa uu dhammaantii dhammaado marka oo yani waxaway qaybta ugu dambaysa ay tagto aarkaasi waxaa soo saaray ajuri baa shariica kusoo saaray fi kitaabihi ashariica sidoo kaleeto waxaa soo saaray ibnu bata fi libana sanadkiisuna waa saxiix ayb wuxuu kutusayaa marka in a'immada salafku ridwaan calayhim ay qabeen iimaanku inuu ka kooban yahay saddexdaa tiir oo macnaha waxa weeyaan ictiqaadka iyo nudqiga carabka iyo camalka jawaarixda wa qaala alwaliid ibnu muslim wuxuu yidhi waliid ibnu muslim addimishqi samictu waxaan maqlay buu yihi alwsaaciya ayaan maqlay wa maalikan iyo maalik wa saciida bna cabdilcasiis wasaciida bna cabdilcasiis baan maqlay yunkiruuna iyagoo inkiraya saciid ibnu cabdilcasiis attanuuqi addimishqi nin xaafida ayuu ahaa faqiihu dimishq fii casri baa la dhihi jiray alimaamu axmed wuxuu yidhi laysa bishaami asaxa xadiian minhu laysa bishaami asaxu xadiian minhu shaam ma jooga buuhi nin xadiidkiisa yacni ka saxiixsan xagga xadiidka ayb marka wuxuu yidhi yunkiruuna iyagoo inkiraya ayaan maqlay buu yidhi calaa man cid korkii iyagoo ku inkiraya yaquulu leh iqraarun weeye iimaanku waa qirid oo bilaa camalin camal la'aan ah waa qalbigoo laga qiro laakiin camalku shardi ma ah laazim ma aha hadduu ruuxu qalbigaba ka qiro ka ogolaado intaasi way ku filan tahay oo ruuxii mu'min wey sidaa dad kale iyagoo inkiraya oo ku diidan arrintaa iyadaa baan maqlay yidhi macna ayb yunkiruuna iyagoo inkirsan baan maqlay oo diidaya calaa man cid korkii yaquulu odhanaya iqraarun way iimaanku qirid bilaa camalin iqraarun yani wax weeyaan qalbigoo laga qira wey maana iqraarun sida qolyaha saa odhanaya isku diidan yihiinna waa murji'ada saa inoo soo socto iyagaa waxay qabeen macnaha wax weeyaan say yani firaqdooda u kala gedisan yihiinba hadalkaasi iyagaa iska leh iqraarun way bilaa camalin wayaquuluuna waxay leeyihiin sidoo kale laa iimaana iimaan ma jiro yaa odhanaya awsaaci iyo maalig iyo saciid aimadaa salafku wayaquuluuna waxay leeyihiin laa iimaana iimaan ma jiro ilaa bicamalin ilaa camal inuu la jiro mooyaane ilaa bimusaaxabati camal inuu camal ruuxu la yimaado mooyaane iimaan maba suuroobi karaba qalbigaygaa iimaan ku jiraa oo muumin baanaho qalbigan ka rumaysnahay wax camal oo ilaahay loogu dhowaadana la imaan maayo sidaana mu'min baan ku ahay warkaa waa diideen a'immadii salafku ridwaanullahi calayh waa diideen laa iimaana ilaa bicamal bay taagan yihin meesha waxaad ka garanaysaa marka inuu camalku rukniya rukni inuu yahy yacni waxa weeyaan iimaanka saxiixa ah ee ruuxuu ilaahay subxaana wa tacaala uu janno kaga mudanaya cadaabna kaga badbaadayo baa saddexdaa tiir leh saddexduba waa saddex tiir oo midkood uusan ka kale kaa kaafin karaynin w laabudda ictiqaadka qalbigana waa in la helo nudqiga lisaankana waa in la helo jawaarixda camalkoodana waa in la helo walaa yujzi'u axaduhaa can alaakhar saddexdaa mid midka kale kaa deeqi kara ma jiro saddexduba waa arkaan wey macna saas weyaan ayib qultu waxaan idhi buu idhi waa imaamka kitaabka iskale abu cumaan isaabuni qultu waxaa idhi buu idhi faman ruuxii kaanad ay ahaatay daacaatuhu daacooyinkiisu wa xasanaatuhu iyo xasanooyinkiisu aktharu mid ay badantahay faman kaanat ruuxay ahaatay daacaatuhu daacooyinkiisa iyo waxasanaatuhu akara mid ay badan tahay fa innahu isagu akmalu mid kaamilnimo badan weeye iimaanan xagga iimaanka minman cid buu ka kaamilnimo badan yahay xagga iimaanka kaana ahaaday qaliila taacati daacadiisu miday yar tahay kaiira almacsiyati macsiyadiisuna ay badan tahay waalghaflati iyo moogaantiisu ay badan tahay waalidaacati dayicidiisu badan tahay macnihii buu sharxayaayo wuxuu doonayaa inuu ina fahansiiyo iimaanka inuu kala badan yahay oo kala kaamilsan yahay oo naqsi iyo dhimanaan iimaanka ay gelayso siday ku gelaysaa wuxuu yidhi ruuxa daacadiisa iyo xasanaadkiisu ay badan yihiin xagga iimaanka waa ka kaamilsan yahay iimaankiisuna waa ka dhammaystirnaan badan yahay ruuxa daacadiisu ay yarta macsiyadiisu madbadanta halmaankiisi iyo moogaantiisu badan tahay alle uu halmaansanya oo moogyahay dayicidiisa uu waajibaadka dayacayo ay badan tahay kaas iimaankiisu waa ka kaamilsan yahay oda nabiga sal lla alay slam xadiistay ku caddahay akmalu lmu'miniina iimaanan e axsanuhum khuluqa soomaalia akmal haddii la sheegay kaamil baa jira soo ma kaamil baa jira ka ugu kaamilsan baa la yidhi mid kaamilahoo kaasi ka sitaa laga fahmaya waxaa kaloo laga fahmaya meesha ka imaanaysa naqsina waa ka imaanaya lanna akmal hadduu yimaado anqasna waa laazimu saas way macnaha ayib naqsiga iyo kamaalkuna waxay ku imaanaysaa kolba taacaadka iyo macaasida macaasidana waxaa ka dhalanaysa naqsuliimaan daacaadkana waxaa ka dhalanaysa kamaaluliimaan saas way macnaha ayib wasamictu waxaan maqlay buuhi alxaakima ayaan maqlay abaa cabdilaahi ahaa alxaafida ee xaafidka ahaa waa abu cabdilaahi ibnu bayici waay saaxib lmustadrak yaquulu isagoo le baan maqlay samictu waxaan maqlay abaa bakrin baa maqlay muxamed ibnu axmed ibnu baluya aljallaab ibnu bakuya buu ii qorayaa laakiin nin baakuyadaasi waa la waayay baaluya weyaan baa macnaha ayib baaluya kutubta taraajimka saasaa ku qoran ayib samictu waxaan maqlay abaa baan maqlay muxamed ibnu axmed ibnu baluya aljallaab yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay abaa baan maqlay muxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma ahaa yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay axmed ibnu saciidin aribaai yaquulu isagoo leh qaala wuxuu yidhi lii aniga wuxuu igu yidhi buu yidhi cabdulaahi ibnu aahir ayaa wuxuu igu yidhi cabdulahi ibnu aahirka waa ninkaan soo marnay ninkii amiirka ahaa ninkii amiirka ahay qisadiisa aynu soo marnay weeyaan ayb wuxuu yidhi qaala lii wuxuu igu yidhi cabdulaahi ibnu idinku tubqiduuna waad nacaysaan haaulaai kuwa haaulaai alqawmi haaulaai alqawma qowmkan waad nacabtihiinoo waad nacaysaan jahlan yani yani jahlan jahli dartii baad u nacaysaan macnaha yani idinkoon si fiican u garanin oon yani waxay yihiinba si fiican u garanin baad nacdeen wa ana aniguna ubqidhum waa nacayaa buu idhi can macrifatin garasho xaggeed yaan ka nacayaa buuidhi anigu waa necbahay buuhi idinkuna waad necabti laakiin waan idinka aqaanaa buu leeyahy qowmku waa qowmkee waa murji'ada waa nimanka murji'ada la yidhahda ee ahlu sunno ku khilaafay mas'aladan liimaan iyo masaa'il kale marka wuxuu leeyahay idinku si fiican maydaan nimankan u dhexgelin oo waxay qabaan maydaan si fiican u ogaanin laakiin korkaa unbaad intaad wax ka ogaateen baad nacdeen saas daraaddeed can macrifatin aqoon iyo garasho aan u leeyahay yaanyaan ku nacay buuhi manaa garasho iyo aqoon buuxdo oon u leeyahay taasaa keentay naciibkaan nacay buuhi manaa ayib yaa axmedu axmedow inakum idinku tubqiduuna waad nacaysaan buuhi waad nacabtihiin haaulaai alqawma jahlan waa murji'ada wa ana aniguna ubqiduhum waa nacaya waa necbahay can macrifatin ina awala amrihim nimankaa arrinkooda bilowgiisu annahu waxa weeye annahum iyagu laa yarawna ma arkaan lisultaani suldaanka uma arkaan taacatan wax adeecid ah horta halkaasay wax ka bilaabaan buuhi arrintoodu waxay ka bilaabataa madaxda in la ateeco oo wixii macruufoo shareecada ka soo horjeedin lagaga amar qaato ma qabaan buuhi ma ictiqaadinayaan taa iyaga taqriiban waa yani wax weeyaan waa asal min usuuli ahli sunna waljamaca طaacatu اla'ima iyo salaطiinta in la aطeeco yacni waxa weeyaan fii xuduudi sharc wixii shareecadu wixii macruufee shareecadu ay ogoshahay in lagu aطeeco oo lagaga amar qaato oo lagaga dambeeyo aslun min usuuli ahli الsunna waاljamaca wey marka wuxuu yidhi asalkaa horta inay diidaan buu arinkoodu ka bilowdaa buuri ayb ina awala amrihim arrinkooda bilowgiisu waxa weeye annahum iyagu laa yarawna ma arkayaanoo ma ictiqaadiyaan lisultaani ninka madaxda ah taacatan wax adeecid ah in la ateeco laga dambeeyo ma qabaan buud oo waxay qabaan macnaha in lagu baxo khuruuj sida maalan waxa weeye yani khawaarijtoo kaleet taasi waa bilowga arrinkooda buud wathaani ka labaadna waxa weeye waxaa kalooy qabaan annahu amriya shaniya laysa inuusan ahaanin liliimaani iimaanka cindahum agtooda qadrun wax qadar ah iimaanku agtooda wax qadar ah ma leh iimaanku dhammaantii agtooda waa isku midoo dadku qiyaas ay ku kala sarreeyaan ma leh kulligii waa hal juz oon qaybsami karin waay dadkuna ayna ku kala badan karin waay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay buuhi laa astajiizu ma bannaysanayo an aquula inaan idhaahdo iimaanii aniga iimaankaygu ka iimaani yaxya bnu yaxya wey yaxya bnu yaxya iimaankiisa iyo iimaankaygu waa isla egyihiin inaan idhaahdo ma bannaysanayo uma arko inay ii bannaantahy walaa ka iimaani axmed ibni xambal buu yidhi iimaankaygu waa iyo iimaanka axmed ibnu xambal baa isla eg inaan idhaahdo inay ii bannaan tahay uma arka buu ayb wa hum iyaguna yaquuluuna waxay leeyihiin iimaanunaa iimaankanagu ka iimaani jibriila wa mikaa'iila axmed iyo yaxya warkooda kababaxe jibriil iyo mikaa'iil iyo iimaankoodii iyo iimaankannagaaba isleeg bay dheh halkaasay qabanba saas maanaa ayib masaladu ninkaa yaxya bnu yaxya ee uu hadda ku keenayo macnaha waxa weeyaan uu leeyahay ma aha inaan isku iimaannahay waa sheekh sheekh khuraasaan baa la dhihi jiray imaamu casrihi buu ahaa a'immadii salafkuuna ahaa laba boqol iyo labaatan iyo lix ayuu dhintay ayib waa ninka uu yidhi yaxya duhli maa ra'aytu rajulan ajalla walaa akhwafa lirabbihi minhu buui ah, weligay ma arag buu nin ka weyn xagga cabsida ilaahay laga baqana subxaana wa tacaala nin ka cabsi badan weligay ma arag bu alimaamu axmed baa isagana wuxuu yidhi maa akhrajat khuraasaanu milahu khuraasaan dhulka la yidhaahdo nin isaga la mida ma soo saarin buuhi nin aad u qiimo badan buu ahaa yaxya bnu yaxya marka nin kaasi waa midkaasi axmed ibnu xambalna dawaad garanaysaan imaam ahlusunna waljamaca ayib ninka amiirkae marka cabdullahi bnu taahir wuxuu leeyahay <clears throat> aniga ma qaba buu leeyahay yacni inaan raggaas gaadhi karo oo la iimaan ah murji'aduna waxay qabaan iska dhaaf raggaasi jibriil iyo mikaa'iil malaa'igta iimaankooda iyo iyaga iimaankooda inuu isku mid yahay ayib masaladu marka waxa weeye asal bay u noqonaysaayo asalku waxa weeye hal iliimaanu kullun laa yatajaza iimaanku ma hal shay oo aan qaybsami karin oo dadkuna ku siman yihiinba mise iimaanku waa qaybsami karaa dadkuna waa ku kala sarreeyaan murji'ada iyo khawaarijta iyo muctasiladu waxay isku waafaqsan yihiin aliimaanu kullun laa yatajazaa iimaanku waa hal shay oon qayb aqbali karin dadkuna ayna ku kala sarraynin walow ay markaa kala bixi doonaan saan u tegi doon ahlusunna waljamaacana waxay qabaan ma aha iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad waana qaybsamaayo hal qayboon qaybsami karin ma ahe wuu qaybsami karaayo waxaa dhici karta qaar inta la waayo inuu qaarkii kale soo hadho oo markaa iimaan naaqisoo kala dhiman uu ruuxu yeesho dadkuna iimaanka waa ku kala sarraynayaano midna iimaankiisu waa kaamil midna iimaankiisu naqsi baa ku jira naqsigaa haddana sii kala daran wahaakadaa cinda ahli sunna waljamaca aliimaanu aliimaanu yatajaza ama cinda hayrihim faaliimaanu kullun laa yatajaza halkaasay masaladu u noqonaysa mar hadday qabaan marka iimaanku inuu yahay kullun laa yatajaza murji'ada iyo qolyaha kale sidaas daraaddeed ma dhici karto jibriil iyo mikaa'iil iyo ambiyada iyo rususha iyo shuhadada iyo dadka addoommada mu'miniinta ka ugu dembi badan waa isku mansilay leeyihin xagga iimaanka soo ma jeed yani dhammaan khalqigu waa iskooda iimaan oo iimaanku wax qaybsami kara maaha qoladaasuu marka radinaya wuxuu leeyahay saasay iyagu qabaan aniguna ilama aha iska dhaaf malaa'ig iyo rusul iyo ambiye in warkooda iska badaayay xataa saalixiinta iyo culimmada waaweyn aan isku iimaannahay ma qabo buri ficlan madhab ahlusunna waljamaca yaa sidaasa macnaha ayib hadalkaas ibnu aahir waxaa soo arooriyey <clears throat> kitaabka almanhaj laxmed fi tarajumi asxaabi imaam axmed abaqaat lxanaabila isagana waa ku yimid sidaas manaa ayib wuxuu ihi wasamictu waxaan maqlay buu ihi imaamku alxaakima ayaan maqlay yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay abaa jacfarin baan maqlay moxamed ibnu saalix ibnu haani waa iqa yaquulu isagoo le samictu waxaan maqlay abaa bakrin moxamed ibnu shucayb yaquulu isagoo le samictu isxaaq ibnu ibraahim alxandali ibnu rahwiya wey yaquulu isagoo leh qadima waxaa soo galay ibnu mubaarak baa soo galay cabdullahi ibnu mubaarak alraya meesha rayi lahayduu soo galay waa magaalo caan oo la yaqaano magaalooyinku waaweyn ee khuraasaan ka mid ah rag badan bay soo saartay oon caadi ahayn ayb qadima waxaa soo galay ibnu mubaarak baa soo galay alraya ayuu soo galay fa qaama waxaa istaagay ilayhi xaggiisa waxaa isu taagay rajulu nin baa isu taagay oo min alcubaadi ka mid a ah. cabdulahi mubaarakda waad garanaysaan imaamkii min salaf ka mid ahaw saas mana ayb mushkilada dad badan haysata waxa weeye a'imadan hadda warkooda lasoo soo guurinayo iyo wadaad mutaakhiro sida bayjuuri oo kale ah waxay u kala yihiin maba jirba saas maana bayjuuri iyo laqaani iyo imaamulxaramayn iyo qolyo waayahan dhow oo wax badanba ba aan inaga fogayn iyo raggan oo aimadii salafka ee quruntii saddexdayd ku jiraa dadka qaarkood waxbaba uma kala ahaba saas daraaddeed ibnu ma yaqaanaan waxay yaqaanaan bayjuuri bay yaqaanaan adigu bayjuuri war uga sheeg laakiin ibnu maba yaqaanaanba saas maana mushkilada jirtaas wey qadima waxaa soo galay ibnu mubaarak baa soo galay arraya ayuu yimid fa qaama markaasaa waxaa istaagay ileyhi xaggiisa waxaa isu taagay rajulu nin oo min alcubaadi ka mida ah, dadka cibaadada badan ayib ninkaasoo addannu malaha bihi isaga loo malaynayaay uu yahay annahu isagu yadhabu inuu tegayo madhab alkhawaariji khawaarijta madhabkeeda inuu ku tegay ninku waa cibaado badan yahay sida la filaye la malaynayana waxa weeye nin afkaartii khawaarijta madhabkoodii ku qanacsan inuu ahaa saasaa la malaynayay buuri yacni waxa weeye lama hubin laakiin waa sida yani waxa weye laga laga filanaya ama laga malaynayo way macanaa ayib ninkaasoo addannu malaha bihi isaga loo malaynayaay uu yahay annahu isagu yadhabu inuu ku tegayo madhaba alkhawaariji khawaarijtu meeshii ay ku tageen iyo meeshay mareen macna oo afkaartoodii inuu cabsan yahan wato ninkaasaa u istaagay ibnu mubaarak rayi markuu tegay magaalada la yidhaah ayuu soo istaagay u yimi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ninkii lahu ibnu mubaarak wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaan ow maa taquulu maxaad leedahay ood ka qabtaa fii man cid dhexdii ciddaasoo yaznii sinaysanaya oo wayasriqu xadaya oo yashrabu cabaya alkhamra khamrada cabaya maxaad ka leedahay ruux sinaysanaya oo xadaya oo khamrada cabaya maxaad ka dhihi lahayd buuri ma gaalbaa mise waa mu'min su-aasha saasuu u weydiinaya ayib qaala ibnu mubaarak marka wuxuu yidhi laa ukhrijuhu anugu ka bixin maayo ka saari maayo min aliimaani iimaanka ka saari maayo anugu iimaanka ka saari maayo macnaha marka waxa weeye waa mu'minun naaqisu liimaan waay ah, saas way macnaha yacni waxaad leedahay mu'minun biaacatihi yani waxa weeyaan naaqisu liimaan bimacsiyatihi wa macsiyadaa uu galayna iimaankiisiibay dhaawacaysaayoo wax u dhimaysaayoo kamaalkiibay u diidaysaa asalkii iimaankuna ma burino ruuxani waa ruux mu'minoo macsiyada iyo dembigaa uu galay iimaankiisii ma burinin markaasaa wuxuu yidhi ninkii faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa abaa cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaanow calaa kibari sinni da'weynan korkeed ayaad sirta waxaad noqotay murji-an baad noqotay da'daas aad joogto baad haddana murji noqotay buuhi ah, ilaa ninku markuu da' gaadho oday noqdo xagga toosnaanta iyo caqiidada iyo salaaddaa ila taaga baa la rabaa inuu galo halkaas inuu markaas masaajidda galo oo xaroodo oo caqiidada saxdo oo xagga adaa la yaqaano sooma laakiin oday weyn oo haddana wax ka hadlaysan yihin waa ceeb waay calaa kibar sinni sirta murjian buui dadaasaad weliba haddana murji ku noqotay buui man ayb faqaala wuxuu yidhi laa taqbalunii ima aqbalaysa buuhi almurjiatu murjiadu i aqbali maysa buui haddaan idhahdo warnimayo aanani ka mid noqdo iyeeli maayaan buui murjio iyeeli maysa ayib maxaa yeelay almurjiatu taquulu waxay leedahay oy qabaan xasanaatuna xasanaadkanagu maqbuulatun waa la aqbalay bay qabaan waxaan daacaad la nimid horta ayadu waa la aqbalayoo meel bay yaallaan haye wa sayi'aatunaa dembiyadanadi iyo xumaanyaalkaan samaynaynana maqfuuratun waa la dhaafay ah, iyadana waxa weeyaan la tirba ma xisaabsana saasay qabaan buuri walow calimtu haddaan ogaan lahaa buuri annii anigu qubilat in la aqbalay minii xaggayga xasanatun hal xasanaa in layga aqbalay haddaan ogaan lahaa la waxaan marag furi lahaa annii anugu fi ljannati inaan jannada gelay marka aniyo murjic xaggan isaga imaanaynaa wey iyaguna waxay qabaan dunuubtoodii oo dhan in la dhaafay waxay daaca la yimaadeenna kulli in la aqbalay aniguna hal daaca in layga aqbalay haddaan ogaan lahaa waxaaban qiri lahaa inaan jannada ku jiro inaan jannada gelayo macnaa yacni waxa weeye ma hubo wey hal daaca in layga aqbalay hal dembiya in laii dhaafayna ma hubo halkaasaan taagna ayaguna cagsigaygay taagan yihiinoo dunuubtoodiina la wada dhaaf daacaadkoodiina la wada aqbal aniga murji xaggeen isaga imaanana wey marka ah, saas wey macana murji oo iyeeli mayso maxaa yeelay fikrad ahaan baan ka fogahay wey macana isku meel is isugu imaan mayno wey macana iyaguna iyeeli maayaan aniguna hadda waxa way halkaasaan ka joogaa ninku markaa muxuu rabay in la yidhaahdo dadkaasi iimaanka lagu ogaa inay mu'miniin yihiin ee haddana zinaysanaya khamrada cabaya ee yacni wax hadaya ee wax dilaya ee haddana tukanaya ee cibaadaysanaya ilaahayna rumaysan subxaana wa tacaala wixii rumeeya la yidhina rumaysan markuu diiday in la yidhaahdo waa dad mu'miniin ah laakiin iimaankoodu dhiman yahay muxuu rabay in la dhao marka ya wuxuu rabay in la yidhaahdo waa gaalo soo ma waa gaalo oo markaa wuxuu qabaa dee dunuubta waaweyn in lagu gaaloobayo soo ma sidaas daraaddeed wuxuu ahaa nin cabsan afkaarta khawaarijta soo ma leanna dembiga weyn in lagu gaaloobayo khawaarijta qabta sidaan u tegi doonno shirkiga iyo iyadoo dunuubta diinta lagaga bax meesheeda waa laakiin dunuubta aan diinta lagaga bixinay waa weyne kabaa'irta taa way waxa laga hadlaya macanaa saan u tegi doonno insha allahu tacala ayib sidaas daraaddeed baa ibnulmaarig markuu ku jawaabay madhab ahlusunna waljamaca ee uu yidhi anigu ka saari maayo iimaanka ayuu wuxuu yidhi murji'i baa tahay leanna murji'ada iyo khawaarijtu laba khad oo iska soo horjeeday kala taagan yihin murji'aduna waxay taagan tahay ruuxa noocaas oo kale dunuubtaa gelaya waa mumin kaamilu liimaan iimaankiisu dhammaystiran yahay waxbaba kama dhimanaba jibriil iyo mikaa'iil iyo isaga iyo nebi maxamed iyo dhammaantood waa isku iimaan halkaasi taagan qoladanna waxay taagan yihiin inuu iimaan yeesha iskaba dhaafay waa gaal diinta ka baxay dhiiggiisuna waa banaaye soo laba khad oo kala fog maaha ahlusunna waljamaca marka dhexdaa madhabkooda sidii lagu yaqaano wasadka ah waxa weeyaan ma ahee iimaan dhammaystiranna u sugi mayno sida murji'adoo kale khilaafan lilmurji'a diintana ka saari mayno khilaafan lilkhawaarij bal waxaan leenahay waa mu'minun naaqis liimaan soo ma jeed saas manaa jawaabta markaa ibnulmubaarak halkaasay marka ku salaysanta manaa ayib uma kadibna dakara wuxuu sheegay cabdullaahi ibnu mubaarak meeshaa uu maray wuxuu sheegay can ibni shawdab wuxuu ka sheegay ahar buu keenaya cumar ibn khataab oo uu deliishanaya markaa uma kadib dakara wuxuu sheegay cabdullahi ibnu mubaarak can ibni shawdab wuxuu ka sheegay ibnu shawdab waa cabdullahi ibnu shawdab alkhurasaani abu cabdullahi albalkhi wey saduuqun caabid buu ku tilmaamay xaafid ibnu xajar taqriibka can salamata bni kuhaylin wuxuu ka warinayaa can salamata bni kuhaylin xaalo uu ka warinayo waa taabici ayib iqa way xadrami ah can husayl ibni shuraxbiil kuufi weeye mukhadram ah oo iqa ah waa raggii macnaha waxa weeyaan jaahiliyadiina noolaa islaamkana noolaa nabigana alla kulmin sal lay waslam ayb husayn ibnu shuraxbiil alkuufi qaala wuxuu yidhi qaala cumar bnu khaaab wuxuu yidhi radia allahu canhu low wusina haddii la miisaamo iimaanu abi bakrin abu iimaankiisa haddii la miisaamo biiimaani ahli lardi dadka dhulka ku nool iimaankooda haddii loo miisaamo oo labada kafadood laysu saaro la rajaxa waxaa rajaxmi lahaa iimaanka abubakar baa rajaxmi lahaa culayska uu leeyahay imaamka abubakar iyo kamaalkiisa ahlul ardiga dhulka inta joogto saxaabadii baa nool markaas asxaabu rasulillahi sal ly slam baa nool haddii raggaas oo dhan iimaankooda kafad la saaro iimaanka abuubakarna kafad la saaro iimaanka abuubakar baa ka xoog badnaa lahaayoo rajaxila oo kafadu xaggiisa u leecilah saas maana ayib lanna sidiiq lumma waay ayib aarkaas waxaa soo saaray cabdullahi bn abi axmed baa kusoo saaray fi sunna sidoo kaleeto alimaamu axmed fii fadaa'il saxaaba isagana wuu kusoo saaray dahabina siyaru aclaami nubala ayuu ku tilmaamay qisadaas cabdullahi bn mubaarak buu kusoo arooriyey aynu hadda soo sheegnay ayib waxay kutusaysaa marka cumar bn khataab radi allahu canhu hadalkiisa waxaa ku cad madhabka ahlusunna waljamaaca oo ah iimaanka dadku inay kala sarreeyo sooma leanna waxa weye abubakar keligii iyo ahlulardigiibaa iimaankoodii weliba abubakar iimaankiisu ka xoog batay soo saas ma ruux ruux ka warran marka haddii loogu bandhigo waa ka xoog badan yahay ambiyadii iyo rusushii ka waran waa kasii xoog badan yahay wahaakada dadku isku iimaan maho iimaanku isku darajo maaha saas maanaa ayib qaala wuxuu idhi samictu waxaan maqlay abaa bakrin baan maqlay muxamed ibnu cabdilaahi muxamed ibnu cabdillaahi ibni muxamed ibnu zakariya medkii azaahidi ee zaahidka ah ayib yani waxa weeyaan xusein ibnu xarbigaas xusein ibnu xarb ibnu cabdillahi ibnu sahl nin faqiih oo muxadita buu ahaa walaalkii ayuu oo nin caana ahaa oo nin cibaado badan buu ahaa walaalkiisa axmedkaas axmed ibnu xarbigaas nin cibaado badan buu ahaa nin faqiihana wuu ahaa nin oo duulaamada iyo jihaadkana ka qaybgalu ahaa laakiin waxaa tirsan jirtay nimanka la yidhahdo murji'ada murji'ada xisaabsan jirayoo ragga ay xisaabsadaan oo culimmadooda ay ku tiriyaan buu ka mid ahaan jiray walaalkii baa marka ka warramaya madhabkii uu qabay axmed walaalkii xuseen baa ka warramaya inuusan murji'ada madhabkooda qabin ee murji'adu ay iska sheegan jireen ila ninnin baa jira moogtay firaqu iska sheegtaan hadda qolyahan maaratay qolyahan ashaacirada iyo haddii la yidhahdo war yaa idin waafaqsan a'immadii waaweynaabay tirinayaan shaafici iyo axmed iyo waa iska tirsanayaan laakiin markii aqwaashooda iyo laysu fiiriyo waxa meesha ku qoran shataana maa baynahum wax isle maaha macna marka waa tirsan jireen macna ayib samictu waxaan maqlay buui alxusayn bna xarbin baan maqlay ahaa axmed ibni xarbin ahaa azaahidi ahaa yaquulu isagoo leh ashhadu waxaan qirayaa buu ihi ana diina axmed ibni xarbin axmed ibni xarbin diintiisa inay ahayd alladii diinkaasoo yadiin llaha uu ka diindhigan yadiin ullaha alla uuga diindhiganaya bihi isaga inuu ahaa ana aliimaana iimaanku qowlun wey wa camalun wey yaziidu wuu ziyaadaya waa yanqusu wuu nusqaamaya ma murjia marka ninkaas maya furjaadu labadaba ma qabaan qawluhu wacamaluna ma qabaan yaziidu wayanqusuna ma qabaan saas manaa ayib wayactaqidu waxay ictiqaadsan yihin buu ihi ah. halkaa masaladii iimaanka ayuu marka halkaa kaga baxay farac ama furuuc raacsan ayuu markaa daba dhigi doonaa insha allahu tacaala aimada salafku marka cibaarooyin kala gedisan bay iimaanka ku tacriifiyeen iimaanka waxay ku tacriifiyeen tacriifaad kala gedisan tacriifaadkaa kala gedisan kulligood isku meel bay isugu imaanayaan sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi fii kitaabi aliimaan ayuu aqwaasha a'immada selafka khulaaso ku sameeyey wuxuu yidhi hadal aad u qiimo badan wey taaratan yaquuluuna huwa qowlun wa camal mar a'immada salafku waxay yidhahdaan iimaanku waa qowl iyo camal wa taaratan yaquuluuna marna waxay yidhaahdaan huwa qowlun wa camalun wa niya qolana saasay dhahaan niyo ku qeexa aimadii salafka ka mid wa taaratan marna yaquuluuna waxay yidhaahdaan qowlun way wa camalun way wa niyatun waatibaacu sunna waa waa macnaha waxa weeyaan iyo camal iyo niyo iyo sunno raacitaankeeda dariiqii nebigu la raaco wa taaratan yaquuluuna marna waxay yidhahdaan a'immada qaarkood wey qowlun billisaan waictiqaadun bilqalbi wa camalun biljawaarix qaarna saasay dhahaan oo way tafsiiliyaan qowlun billisaan carabkoo lagu hadlo carabkoo lagaga dhawaaqo waictiqaadun bilqalbi iyo qalbigoo la ictiqaadiyo wa camalun biljawaarixi iyo xubnaha oo camalkii lagala yimaado markaasaa wuxu yidhi shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat wa kullu hada saxiix kulli intaasoo dhan waa wada sax buy aimada salafka laga soo guurinay markaasuu iswaafajiyey aqwaashii wuxuu yidhi ina man qaala min asalafi aliimaanu qowlun wacamal araada qowla alqalbi wallisaan wa camala alqalbi waljawaarix a'immada kuwa yidhi iimaanku waa qowl iyo camal maxay ka wadaan qowlka waxaa gelaya qowlun lisaan iyo iyo qowlulqalbi camalkana maxaa wada gelaya camalulqalbi iyo camaluljawaarix soo ma sidaasaa marka qalbigii iyo carabkii iyo xubnihiiba iimaankii ay macnaa wax weeye ay macnaha wax weye wixi ay samaynaya uga mid noqonaya ayib wuxuu yidhi waman zaada alictiqaada ruuxa ictiqaad ku siyaadiyey oo tacriifta markuu qeexayo waa ictiqaadun ku siyaadiyeyna ra'aa ana lafda alqawmi ra'aa ana lafda alqawli laa yufhamu minhu ila alqowl aldaahir yani qolada ictiqaad ku dartay tacriifka iyo qeexidda waxaa iyagu u arkeen qowluntu inaan laga fahmaynin ictiqaad ee laga fahmayo uun qowlka carabka saasay u qaateen aw khaafa dalika ama way ka baqeen qowlun wa camalun markii la yidhi waxay is yidhaahdeen war qawlunta amaa loo qaataa uun lisaan carabka unbase loo qaata oo markaasi dee ictiqaadkii meesha laga fahmi waayaa sidaas daraaddeed fazaadu lictiqaada bilqalbi saas daraaddeed bay u siyaadiyeen si ay yacni cabsidaas waxay ka baqeen in laga fahmi waayo ictiqaadkii qalbiga ama waxay u arkeenba inuusan faa'iidaynaynin saas daraaddeed bay lilbayaan iyo caddayn waxay ugu dareen ictiqaadu lqalbi bay ugu dareen qolyahaasaa yihin waa saas waman qaala qawlun wa camalun wa niya qolada yidhi waa qowl iyo camal iyo niyo yidhina waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi alqawlu yatanaawalu lctiqaad wa qawla allisaan wa ama alcamalu faqad laa yufhamu minhu niya fazaada dalika qolada ku dartay niyada ku dartay niyada waxay ka wadaan niyada waxay ka wadaan camalu lqalbi bay ka wadaan camalu lqalbi bay ka wadaan qawlun waxay yidhaahdeen yacni qawlu lisaan iyo ictiqaadu lqalbi intaa markay sheegeen ayaa markaa kadib camaluntii baa waxay is yidhaahdeen in amuu geli waayaa camalulqalbigii oo loo qaataa un camalu ljawaarixa markaasaa waxay siyaadiyeen camalul qalbigii kelimo ku tusaysa ayay ku dareen dareenoo waniyatuntaa waniyatuntaa adiga waxa weye yacanii haddii ictiqaadun lagu siyaadiyana qalbiga qowlkiisii oo laga yaabo inaan meesha laga fahmeen bay caddaynaysaa haddii waniyatun la siyaadiyana camalul qalbigii oo laysyidhi amaa meesha laga fahmi waayaa ayay waniyatuntu tucadaynaysaa haddii qawlun wa camalun sidaa loo daayana waxaa la dhahayaa labadiiba way afartiiba way soo gelayaano qawlu lqalbi wa qawlu llisaan camalu lqalbi wa camalu ljawaarix qolyahaas labadaa kelima ku gaabsadayna waxay is yidhaahdeen labadaasaa ku filan oo inta kale soo wada hoosgelaya ayib waxaa inoo haray cidda siyaadisay waatibaacu sunna ayaguna wuxuu yidhi falina dalika kullahu laa yakunu maxbuuban cinda allahi ilaa biitibaci sunna ayaguna waxay u siyaadiyeen lianna waxaasoo dhan dariiqii nebiga in la mariyo mooyaane shay ilaahay jecel yahay ma noqonayo ictiqaadka soo ma ictiqaadka iyo yacni waxa weeyaan camalka labaduba haddii aan sunnadii iyo dariiqadii nebiga la waafajinin shay ilaahay jecel yahay ma noqonayso shay la aqbalana ma noqonayso saas daraaddeed bay qoladaasina waxay u raaciyeen waatibaacu sunna aqwaasha kulligood marka isku meel bay imaanaysaa khulaasada waxay ku imaanaysaa markii lasoo ururiyo oo lasoo soo xooriyo warku wuxuu isugu imaanayaa madhaba ahlusunna waljamaca waxa weeyaan fii tacriif aliimaan ictiqaadu lqalbi iyo qowlu llisaan iyo camalu ljawaarix ictiqaadulqalbigana waxaa soo gelaya qawlulqalbi iyo camalulqalbi waxaanu umalaynaya labadaa inaan kala tilmaanay qawlulqalbi maxaa la yidhahda maxaa laga wadaa qawlulqalbiga ya waxaad kala saartaan qawlulqalbi iyo camalulqalbi kala saara qowlu lqalbi waxa weeyaan waa tasdiiqa waa rumaynta iyo qiridda waa inuu shayga rumeeyo rumayntaa wixii ka siyaasanoo qalbigu qabto ama qalbiga ka soo fula camal baa la dhahaa oo maxaa gelaya inuu u qasto shaygii oo niyadii ah waxaa soo gelaya inuu shaygii jeclaado ilan jacaylku qalbigu ka dhaca soo ma waa camalu waxaa soo gelaya inuu ka baqo baqdintu waa camalu qalbi waxaa soo gelaya inuu rajeeyo rajadu waa camalu lqalbi wahaakada waxyaalahaasoo dhan baa camalulqalbiga laga wada tasdiiqa iyo rumayntana waxaa la yidhaahdaa waa qowlun qalbi baa la dhaha saas maana marka ictiqaad marka lagu yidhaahdo labaduba waa soo gelaya alictiqaad waa inuu shamliyo qowlulqalbi iyo camalulqalbi labaduba waa inay soo galaan saas maana ayib saasuu marka sheikhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah aqwaasha a'immada uu u ururiyo isugu geeyey afartaa saddexdaa marka saddexdaasi in shaygii qalbigana ku guntamo carabkuna ku dhawaaqo xubnuhuna sameeyaan saddexdaa tiir inuu iimaanka qeexitaankiisu uu yahay waxaa ku dureersaday ijmaaca salafka ridwaanullahi calayhim sida imaamkuba inoo sheegay inuu madhabkoodu sidaas yahay alimaamu alaajuri sidoo kale fii kitaabihi shariica wuxuu yidhi laa tujziu almacrifatu bilqalbi waltasdiiq ila an yakuuna macahu aliimaanu billisaani nutqan walaa tujziu macrifatu bilqalbi wanutqun billisaan xata yakuna camalu biljawaarix faida kamulat fiihi hadihi alaath alkhisaal kana mu'minan markaasuu adiladii kitaabka iyo sunnada iyo culimmadii muslimiinta aqwaashoodii buu sheegay macna wuxuu leeyahay qalbiga uun in aad ka rumaysood ka garato kuma filla ilaa inaad carabka dhawaaqidiisa ku darto mooyaane carabka dhawaaqidiisa markaad ku dartana kuma fila ilaa xubnaha camalkoodii ay ku darmadaan saddexdaasi markay israacaan ayaa ruuxa marka iimaankiisii la helayaa oo uu mu'min noqonaya alimaamu shaafici isagana waxaa ka sugan hadal noocaasoo kale uu leeyahay iimaanku markuu yidhi waa qowl iyo camal iyo ictiqaad markuu yidhi iyo kadib wuxuu ka dambaysiiyey walaa yujziu waaxidun min alaakhar aw kama qaal yacni saddexdaa midkood ka kale kaa deeqi maayo laba haddii la helo ka kale maqan yahay iimaankii ma jiro saddexduba marka waa arkaan qowlku waa rukni camalkuna waa rukni ictiqaadkuna waa rukni walaa yuqnii axaduha min alaakhar midna midka kale kaa deeqi maayo kulli waa in la wada helo macnaa saasuu iimaanku ku imaan karaya maana ijmaac baa la soo guurinaya culimo badan baa soo guurinaysa oo maalan alimaam albukhari caleyh raxmat ullah sida abulqasim bn lalaka'i uu ku keenay fii kitaabihi sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaca imaam bukhaari buu ka soo guuriyey imaam bukhaari wuxuu yidhi laqiitu akara min alfi rajulin min alculamaai bilamsaar famaa ra'aytu axada minhum yakhtalifu fii ana aliimaana qowlun wa camalun yaziidu wayanqus imaamu lbukhaari wuxuu yihi waxaan la kulmay in ka badan kun nin oo culimmadii wadamada muslimiinta culimmadoodii ah ma aanan arag buuhi hal mid oo iyaga ka mid a oo khilaafaya in iimaanku uu yahay qowl iyo camal oo uu siyaadayo nusqamayo weligay intaan culimmada muslimiinta dhex mareeyey kun nin oo culimmadii waaweynada muslimiinta ka mid nin arrintaa khilaafsan ma arag buuri xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullaahi aarkaa markuu soo guuriyey oo wuxuu sheegay aahaartaasi uu bukhaari sheegayo si fahfahsan waxaa usoo soo arooriyey buuhi ibnu abi xaatim iyo laalakaa'i asaaniiddoodii bay ku soo guuriyeen waxayna ka soo guuriyeen buuhi can jamcin kaiirin min asaxaabati waataabiciin wa kulli man yaduuru calayhi alijmaacu min alsaxaabati waltaabiciin yacni ijmaaca culimmadu dadka uu ku wareego ee ijmaacoodu muctabarka yahay saxaabada iyo taabiciintii a'imadii waaweyneed ah ayay ka soo guuriyeen saas way macnaha marka masaladu waa masalo noocaasa marka ahlusunna waljamaca iyo a'immadoodu ijmaacooda ku dureersaday inuu iimaanku uu qowlun wa camalun waictiqaad uu yahay yaziid biaacati wayanqusu bilmacsiya ayb yaa khilaafsan marka ahlusunnaha waxaa khilaafsan dhowr qolo oo masaladaa ku khilaafsan qolada koobaadi waa nimanka la yidhahdo muctasilada iyo khawaarijta xaggey ka khilaafsan yihin khawaarijta iyo muctasiladu waxay qabaan aliimaanu qowlun wa camalun waictiqaadun bay qabaan iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad oo ahlu sunnuhu laftooda soo saar mayna qabin soo inta ahlu sunnuhu qabeen maaha tayib iyagii ahlu sunnaha maxaa u dhexeeya marka iyagii ahlu sunnaha iimaanka halla qeexa marka la yidhaahdo qeexidda iimaanka isku mid bay ka yihin laakiin marka la xaqiijiyo waa kala tegayaan xaggay ku kala tegayaan waxay ku kala tegayaan sax ictiqaadka qalbiga carabka ku dhawaaqidiisa camalka marka la yimaado camalka iyo qowlka iyo ictiqaadka saddexdaba ahlusunna waljamaca waxay leeyihiin ictiqaadka iyo camalulqalbiga qaarna yani ilan yani camalulqalbigu waa fara badan yahay waa intaasoo qaybood wey wax kastoo camaloo qalbigu uu sameeyo waxaa la yidhahdaa camalulqalbi xubnuhu acmaashay sameeyaanna qaarna waxaa la yidhaahdaa waa waajibaad qaar waa faraa'id qaar waa mustaxabaad iyo sunan iyo nawaafil wey soo ma carabku wuxuu ku dhawaaqo qaarna waa rukni oo waa shahaadateynki qaar waa waajibaad qaar waa mustaxabaad saas daraaddeed waxay leeyihiin ahlu sunnuhu saddexdaa tiir buu iimaanku ka kooban yahay ha ahaatee saddexda tiir saddexdaba waxyaalaha hoos imaanayaay waxay u qaybsamaan qaar lagama maarmaan ah oo iimaankii uusan asaxaynin la'aantooda iyo qaar iimaankii haddaan iyaga lala imaanin iimaankii uu asaxayo laakiin iimaankii naqsi uu gelayo maalan carabka waxyaalaha lagaga dhawaaqay daacaadka baa waxay leeyihiin qaarna rukni iimaanku uusan ka maarmaynoon iimaankii uusan asaxaynin biduuni hawe qaarna waxay leeyihiin ma ahe iimaankii haddii aan lala imaanin iimaankii waa ansaxaya laakiin naqsi baa gelaya qaarna waxay leeyihiin ma ahe iimaankaba ma dhaawacaya waa uun kamaalaadoo iimaanka ayuu dhammaystirayaa oo waa mustaxabaadka carabku ku dhawaaqa wa haddii laga tago iimaankii ma isdhimayo iimaankii ma dhaawacmayo laakiin waxa weeyaan kamaalkiisii iyo dhammaystirankiisii ayaa la waayay ayib taasi waa mid xubnuhu waxyaalahay sameeyaan sidoo kale qaarna waa qaar lagama maarmaan ah oo haddii la waayo iimaankii uu burayo qaarna ma ahee haddii lala imaan waayo iimaankiibaa isdhimayoo dhaawacmaya qaarna haddii lala imaan waayo iimaankii kamaalkiisii ayaa laga yaabaa inuu lagaaga fiicnaado laakiin iimaankii inuusan dhaawac gaadhin baa dhici karaysa ay macnaha wax way noqonaysa ayb kadalika ictiqaadka iyo camalulqalbiguna waa sidoo kale ahlusunna waljamaca marka saasay qabaanoo waxay leeyihiin iimaanka saddexdaa tiir ku dhisan ama saddexdaa tiir ka kooban ayaa qaybsan oo waxyaabahaasi qaar haddii la waayo iimaankii uu dhammaanayso iyo qaar haddii la helo iyo haddii la waayaba iimaankii joogayay u kala baxayaan khawaarijta iyo muctasiladuna waxay leeyihiin maya ee acmaasha xubnuhu sameeyaan iyo carabku wuxuu ku dhawaaqo iyo camalka qalbiga saddexdaba wixii hoos yimaadaayey waa wada rukni wey haddii qayb ka mida la waayana iimaankii oo dhan waa la wada waayaya masaladu waxay u noqonaysaa asalkii marna way aan soo tilmaanayo hal iliimaanu kullun laa yatajaza aw yatajaza soo ma khawaarijtu waxay leeyihiin camalka waajibka ah iyo ama ka tegitaankiisu waajib ha noqoto ama samayntiisu waajib ha noqoto camalka waajibka ah dhammaantii waa rukni iimaanka ka mid a ah. ahlusunnuse maxay qabaan fii hadihi aljuziya maxay qabaan camalka waajibka dhammaantii ma rukni iimaanka ka mid ah ya may ma qabaan soo ma rukni iimaanka ka mida ah ma qabaan laakiin waxay qabaan iimaankiibuu ka mid yahay sax iimaankiibuu ka mid yahay laakiin rukni iimaankii haddii la waayo iimaankiina lala waayayo ma noqonayo khawaarijtuna maxay yidhaahdeen acmaasha waajibkao dhan waa wada rukni sidaas daraaddeed hadduu hal waajiba ruuxu ka tago maxay yidhaahdeen waa gaaloobaya sooma hadduu hal xaaraama sameeyana waa gaaloobaya ahlusunnuhuse maxay yidhaahdeen ahlusunnuhu waxay yidhahdeen ma ahe ma gaaloobaye waa mu'min weli laakiin iimaankiisii baa dhaawacmay soo ma jeedaan maxay isku waafaqsan yihiin marka iimaanka inay acmaashu ka wada tirsantahay laakiin waxay ku kala tegayaan khawaarijtuna acmaashoo dhan rukni bay ka dhigeen ahlusunnuhuna waxay yidhahdeen acmaasha qaarna waa rukni qaarna waa waajibaad qaarna waa mustaxabaad soo ma jeed maala hadda ka soo qaad salaadoo kaleto salaadda ka soo qaad salaadda markaan tukanayno acmaasha salaadu soo ma jiraan wax rukni ah oo haddii la waayo salaaddii burayso waajibaad haddii laga tago salaaddii ayna buraynin laakiin ay dhaawacmaysana waa jiraa soo ma mustaxabbaad iyo nawaafil iyo sunan salaaddii haddii laga tago ayna salaaddii dhib gaadhayn laakiin uun kamaalkeedii la waayey soo ma jirto kadalika xajka wakadalika soomka soo ma jeedin sidaasoo kale way marka iimaanku iimaanka acmaashu waa soo kaleeto alacmaal qaarna rukni weeyaanoo lagama maarmo oo haddii la waayo iimaanka waa buraya soo ma jeed kadalika yacni qaarna rukni ma ahe waa waajib qaarna mehe waa mustaxab ahlusunna waljamaca halkaasay marayaan khawaarijta iyo muctasiladuna waxay marayaan camalku dhammaantii waa rukni haddii wax ka mida la waayo iimaankii kulli waa dhammaanaya labadaas wax ka soo hadhaya ma jiro waa gaaloobaya ruuxi macnaha sidaasay marka ku kala tegayaan yacni nimanka la yidhaahdo ahlusunna waljamaca iyo muctasiliya khawaarij oo isku mid ah ayaga laftoodu mid bay ku kala tegi doonaan masalada inoo soo socota oo ruuxa dembi weyn hadduu galo murtakibulkabiira ayay waxoogaa farqiga udhaxayn doona qolo waa qoladaasoo waa nimanka la yidhaahdo yani yani eh, nimanka koowaad ee khilaafsan ahlu sunnaha waa kuwa qolada labaad waa nimanka la yidhaahdo jahmiyada jahmiyadu iyagu waxay qabaan iimaanku waa uun macrifatu lqalbi bas waa uun qalbiga ka garo qalbigaagu hadduu garto qalbigaagu hadduu garto shaygani inuu xaq yahay ilaahay jiritaankiisa garato cibaadada inuu leeyahay garato maaragtay rusushii garato garasho bas intaa haddii lagaa helo iimaankaagu waa dhammaystiraya waana saxsan yahay carabka inaad kaga dhawaaqdo lagaagama baahna xubnaha inaad kala timaaddo lagaagama baahna haddaad garato xataa ama u hogaansano ogolow ama ha ogolaanin garasho keliyaa kugu filan bay dheh markaasaa waxa la yidhi oo ibliisba intaa waa gartay ibliis agtooda mu'min buu ka noqonaya waa lagu ilsaamiyey oo fircoon waa gartay oo mu'min buu agtooda ka noqonaya calaa qaacidatihim oo yahuuddu nebi maxamed iyo risaaladiisa xaqnimadeeda waa garteenoo waxay noqonayaan mu'miniin bay calaa ra'yihim noqonayaan jahmiyada bimujarad qalbigaaga haddaabaad ka garataba kifaaya wayaan bay dheh ayagu waa niman aada u durugsan qolyaha ugu fog wa qolada xigtaay saddexaadi waxa weeyaan waa nimanka la yidhahdo kullaabiyada iyo ashcariyadoo wada socda ashaaciradu laba ra'yi bay leeyihin mas'aladan markii la joogo ayagaa aada noo khuseeya maadaama bulshadeennu ay qaar badani sheeganayaan khaasatan wadaadadoodu ashaaciradaas bal inaynu isdul taagno xoogaa maxay ashaaciradu masaladan ka qabaan madhab ahlusunna waljamaaca ma waafaqsan mise waa khilaafsan yihin abulxasan alashcari mas'aladan iimaanka laba ra'yi buu ka lahaa ra'yu wuxuu waafaqsan yahay ahlu sunnuhu waafaqsan yahay oo wuxuu leeyahay iimaanku waa qowlun wa camalun waana sida ku qoran kutubtiisa hadda aan hayo oo maalan waxa weye maqaalaat lislaamiyiinta iyo yani kitaabkiisa isagana risaalat lahli اsaqr waxaa ku qoran midna waxaa ku qoran inuu ka soo guurinayo a'immada salafku inay isku ijmaaceen iimaanku yaziidu wayanqus maqaalaadkana waxaa ku qoran inuu ahlu sunnaha iyo asxaabuulxadiid ka soo guurinayo inay qabaan aliimaanu qowlun wa camal yaziidu wayanqus maqaalaadkana saasaa ku qoran weliba markaasu markuu dhammeeyeybu wuxuu hi aniguna sidaasaan qaba ra'yi waa ra'yigaasoo wuxuu waafaqsan yahay ra'yiga ahlu waafaqsan yahay atbaacdiisii qaar ka midana way ku raaceen oo rag baa sidaa ku raacay sida abu caliyin athaqafi iyo qalaanisi iyo qolyale iyaguna sidaasay doorteen ra'yi kaluu leeyahay oo uu sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh ullahi sheegayo inuu ku taqriiriyo kitaabkiisa muujaska muujaska ma hayo marka aniga muujiska ma hayo laakiin muujisku ku taqriiriya buu leeyahy ra'yigaasi waxa weeyaan wuxuu leeyahay aliimaanu huwa mujaradu tasdiiqi alqalbi wa macrifatihi iimaanku waa uun qalbiga rumayntiisa iyo garashadiisa carabka inuu lagaga dhawaaqo sharti maaha xubnaha in laga sameeyana sharti maaha ra'yiga ayaa iska lahaa marka jahmiyadaa iska lahaa soo ma jeed ra'yigii jahmi waay sidaa daraaddeed alashaaciratu fi hada albaab jahmiyatun ah, baabu liimaan iyo tacriifkiisa ashaaciradu jahmiyay ka yihi waxaana sidaa maray oo ra'yigaa dambe maray jamaahiiru lashaacira halkaasay mareen saas maana waana ra'yiga uu taqriirinayo baaqilaani uu taqriirinayo juwayni uu taqriirinayo bal waxay leeyihiin huwa aladii istaqara calayhi almadhab madhabka ashaaciradu sidaasuu ku sugnaaday oo ra'yigaasay qaateen kutubtooda marka sidaasa laga soo guurinaya ayib inay macnaha wax weeyaan oo ra'yigaas abulxasan alashcari oo kutubtiisa qaar ka mida ku taqriiriyey ayay qaateen oo ra'yiga murji ra'yiga maaragtay ah ra'yiga jahmiyada ah isla ra'yiga laftiisa ayaa waxaa taqriirinaya malaha kutub kale haddaan uga soo gurinno tamhiidka baaqilaani iyo wadaadada in badan inaysan garanin baa laga yaaba lakiin bal kitaabkay garanayaan aan uga soo gurinno kitaabka waa kitaabkii tuxfatulmuriidki jawharatu tawxiidkii soomaalidu taqaani bal jawharatu tawxiid iimaanka muxuu ka qabaa waa wixii soomaalida tawxiidka u ahaa haddana wadaadada tawxiidka u ah meelaha taagtaagan wuxuu yidhi laqaani markuu odhanayay markuu matala wax weeyaan laqaani waa ninka shicirka iska leh ah, oo jawhaar tawxiidka iska leh ayib yani burhaanuddiin laqaani baa iska leh oo isaga lift isaga dhanba macnaa wuxuu ahaa dhimashadiisu waa kun iyo afartan iyo kowgii buu dhintay kun iyo afartan iyo kowgii maxaa laga hadlaya annaga waxaan ka hadlayna waa goormo culimmadaan ka hadlayna goormo ah waa qarnigii koowaad iyo qarnigii labaad iyo qarnigii saddexaad baan ka hadlaynaa oo tawxiidka haystaan ee jawharatu tawxiidkoodu wuxuu ka bilowdaa kunkii wixii ka dambeeyey soo wax la yaab lama saas way macana laqaani wuxuu leeyahay oo iska le jawharat tawxiid wuxuu yidhi markuu iimaanka qeexayay wafusira aliimaanu bialtasdiiqi waalnutqu fiihi alkhulfu bialtaxqiiqi uu sii wado wuxuu yidhi faqiila shartun kalcamal waqiila bal shatrun walislaama shraxanna bilcamal baydkaasuu leeyay wuxuu yidhi wafusira waa la fasiray aliimaanu iimaankiibaa la fasiray bitasdiiqi baa lagu fasiray buui innaga maxaan hadda ka soo guurin inay qabaan aliimaanu huwa tasdiiqu alqalbi wa macrifatuhu soo ma hayn wuxuu yidhi wafusira waa la fasiray aliimaanu iimaankii waxaa lagu fasiray bitasdiiqi baa lagu fasiray qalbiga uun rumayntiisa bas carabka in lagaga dhawaaqo ma sharibaa waa laisku khilaafay buui wuxuu yidhi wannutqu ku hadlid fiihi dhexdiisa alkhulfu khilaaf baa ahaaday bitaxqiiqi xaqiijin masalada marka la xaqiijiyo cinda alashaacira iimaanka in lagu dhawaaqo carabka lagaga dhawaaqo ma sharibaa mise ma aha khilaaf baa dhexdooda yaalla buui khilaa waa isku khilaafsan yahi camal hadda weli lama gaadhin ogaada camaluljawaarixi warkooda lama hayo warkiisa lama hayo weli waxay isku khilaafsan yihin muxuu yahay wuxuu iskugu khilaafsan yahi waxa weye annutqu billisaan iimaanka shardi ma uu yahay rukni miyaa mise rukni maaha saa isku khilaafsan yahi wuxuu uhi wannutqu fiihi alkhulfu baa ahaaday bitaxqiiqi xaqiijin maxay isugu khilaafsan yihin faqiila waxaa la yidhi buu yidhi shartun weeye carabka in lagaga dhawaaqaayo waa sharti kalcamali xaaluu la mid yahay wa qiila waxaa la yidhi bal iskaba dhaafe shardi ma ahee shatrun waa nis oo waa rukni markaas carabka in lagaga dhawaaqo laba ra'yi baan isugu khilaafsanahay buuri haddaan yani macaashiru aanu nahay ashaaciradii mi qole waxay leeyihiin carabka in lagaga dhawaaqay waa shari qolena waxay leeyihin ma ahe shari ma ahee waa shari yani waa juz gobol ka mida ah, waay shayga gobolka ka mid a ah marka waa rukni qolana waxay leeyihin waa rukni oo haddaan iimaankii carabka lagaga dhawaaqin maba asaxayo qaarna waxay leeyihiin ma ahee waa uun shardi ka baxsan iimaankii waa ka baxsan sida camalkaoo kale buli bayjuuri oo isaguna sharxay baa marka sii faahfaahinaya bal isagana wax yahaan hadalkiisa ku dar meesha uu yidhi wa fusira aliimaanu bitasdiiqi wuxuu yidhi wuxuu ku fasiray altasdiiqu almachuudu sharcan wa huwa tasdiiqu nabiyi sal lla lay slam fi kulli ma ja'a bihi wa culima min addiini bidaruura uu sii wado wuxuu yidhi wuxuu fasiray marka wlmuraadu bitasdiiqi nabiyi fi dalika wuxuu yidhi alidcaanu lima ja'a bihi waalqabuulu lahu buuhi walaysa almuraadu wuquucu nisbati sidqi ilayhi fi lqalbi min hayri idcaanin wa qabuulin lahu xata yalzama alxukmu biiimaani kaiiri min alkufaar aladiina kanuu yacrifuuna xaqiiqata nubuwatihi wa risaalatihi waxoogaa uu soo yaro dhoweeyo wuxuu yidhi markaan leenahay tasdiiqu lqalbi baa iimaan la yidhaahdaa lagama wado uun garashada qalbiga ee waxaa laga wadaa garashada iyo qalbigu inuu u hoggaansamo ogolaado soo ma jeed ogolaanshahaas waxaa la yidhaahdaa camalu lqalbi soo kusoo sheegi marka taqriiban wuxuu wadaa inuu yidhaahdo waa qowlu iyo camalu ama mas'alatu llisaan ayada waxa weeyaan muran baa ku jira markuu ka hadlayey faqiila shartun kalcamal waqiila bal shatrun markuu sharxaya wuxuu yidhi shartun iyo sharun shartuntuu sharxaya ay khaarij min maahiyatihi buu shariga iyo rukniga laba macna ay u kala sameeyaan shardiga waxaa la yidhahdaa shaygu markuu ka baxsan yahay shayga uu shardiga u yaho bannaanka ka yahay shardi bay yidhahdaan uunan ka maarminna ruknigana waxaa la yidhaahdaa shayga gabal ka mid iyo qayb ka mida wey wuu ku dhex jiraa shaygaas saasuu marka uu qeexayo macnaa shardigii uu qeexay wuxuu yidhi inuu iimaanku carabka in lagaga dhawaaqaayey uu shardi yahay wuxuu yidhi wa hada alqawlu limuxaqiqii alashaacirati waalmaaturidiyati wahayrihim buuri inuu shardi yahay waxaa qaba muxaqiqiinta ashaacirada iyo maaturiidiyada qaba buuri markaasuu wuxuu sheegay shardigay laba fahan haddana ka qaateen buri shardi markay isla garteen inuu yahay alnutqu billisaan bay haddana isla fahmi waayeenoo war shardiga maxaan ka wadnaabay dheheen sidiisaba shardigan maxaynu ula jeednaa way isku khilaafeen buuri fahamkii baa ku kala tegay wuxuu yidhi waqad fahima aljumhuuru ana muraadahum annahu sharطun liijraa'i axkaami اlmu'miniina calayhim min altawaarusi waltanaakuxi wاlsalaati khalfahu wacalayhi waاldafni fii maqaabir اlmuslimiin wmuطaalabatihi bاlsalawaati wالzakawaati wagayri dalika liana atasdiiqa alqalbiya wain kana iimaana ila annahu baطinu khafiyun falaa budda lahu min calaamatin ظaahiratin tadulu calayhi litunaaطa bihi tilka alaxkaam markaasuu wuxuu ihi faman sadaqa biqalbihi walam yuqira bilisaanihi laa licudrin manacahu walaa liibaa'in bal ittafaqa lahu dalika fahuwa mu'minun cinda allah hayru mu'minin fi laxkaami dunyawiya buuhi ah, qolada jamaahiirtoodu waxay ku tageen buu yidhi shardigaa in laga wado bimacnaa in carabka uu kaga dhawaaqaayo waxay shardi u tahay axkaamta adduunyada in lagu dureeriyo oo ruuxii mu'min ahaan loola dhaqmo axkaamta adduunyada oo macnaha ah maalan in loo guuriyo in uu dhaxlo in lagu tukado gadaashiisa in salaada lagu xidho qubuurta muslimiinta in lagu aaso salaada tuka in la yidhaahdo sekada bixi in la yidhaahdo iyo waxyaalaha la midka dadka mu'miniinta looga baahan yahay kuwaas ayaa waxaa ku xidhan inuu carabka kaga dhawaaqo leanna wixii hadduu qalbiga ku jiri lama oga sooma lama oga waxaan ku ogaan karnaayoo mu'min ahaan uun aan uga soo qaadi karnaa uga ictibaarin karnaa inuu carrabka kaga dhawaaqo laakiin haddii uusan carrabka kaga dhawaaqin annaga mu'min axkaamtiisa adduunka siin mayno qalbigiisase hadduu ilaahay qirsan yahay carrabka yuusan kagaba dhawaaqine ilaahay agtiisa mu'min buu ka yahay annaga agtannadana gaal baan ka soo qaadaynaa annaga agtanada gaal baan ka soo qadanay limaada leanna wuxuu leeyahay carabkii kaga muusan dhawaaqin lianna maanaan garan markaa inuu mu'minya saas daraaddeed gaal ahaan baan ula dhaqmaynaa laakiin gaal ahaan annaga aan ula dhaqanne waxaa dhici karta ilaahay agtiisa inuu mu'minka yahy oo say u dhici kartaa leanna waxa weeye tasdiiqii qalbiga inuu qalbigiisa ku jiroonaan ka warhaynin baa dhici karta buu leeyahy soo ma jeed adiga war badan iyo turuhaad aan meesha ku jirin waye warkiisu wuxuu isugu imaanayaa aliimaanu huwa atasdiiqu wa macrifatu lqalbi saasuu ku cadiyay amaa camalka isaga sidiisaba cinda alashaacira wa cinda almaturiidiya iimaanku sharun sharu kamaal wey waxaan ujeedaa camalku camaluljawaarixu shari bay ku odhanayaan kutubta qaarkood waxaad arkaysaa iyagoo ku odhanaya walcamalu sharun laakiin sharigu ma sharu kamaal ba mise waa shartu sixa waa shartu kamaal bay ka wadaan waa shartu kamaal taana wuuba caddeeyo suu u sii wadaybu wuxuu yidhi kalcamal markuu marayey buu wuxuu yidhi fi muطlaqi shariyati wain ikhtalafat jihatu shariyati fi lmushabah wاlmushabah bihi lianna asaabiqa ima sharط liijraءi اlaxkaami اdunyawiya aw lisixati اliimani cala ma mara wahada camalkii buu ka wada wahada sharطu kamaalin cala اlmukhtaari cinda ahli الsunna faman ataa bilcamali faqad xasala alkamaal waman tarakahu fahuwa mumin buuri ah. yacni waxa weeyaan camalku cinda alashaacira waa shartu kamaal ruuxii camal oo dhan ka taga ashaaciradu waxay leeyihiin waa mu'min weligaaba camal ha samaynin weligaaba ha camal ha samaynin adiga waxa weeye carabkii baaba laysku haystaa ku dhawaaqiisiiya camal xaggee jooga camalu larkaan iyo camalu ljawaarix cinda alashaacira ka mid ma aha arkaanta iimaanka ka mid ma aha ayib laba mid bay noqonayaan marka ullaat lmurjia iyo jahmiyay noqonayaan oo waa markay yidhaahdaan aliimaanu huwa altasdiiq wa macrifat lqalbi maxay noqonayaan marka jahmiyay noqonayaan hadday yidhaahdaan aliimaanu huwa alictiqaad wاlnutqu billisaan maxay noqonayaan murji'at lfuqahaa niman la yidhahday noqonayaan murji'at lfuqaha oo murji'ada qayb ka mid a macnaha murji'at lfuqaha yaa ima jahmiya yaa ima murji'a labaduba yacni waxa weeyaan labadooda labada labada daa'ifaba waa laba daa'ifo oo lunsan wey ashaaciradu marka waxa weeyaan laysuu min ahli الsunna waاljamaca fii mas'alati aliimaan bal hum ima anahum murji'atun wa ima anahum jahmiya murji'ada kaba sii daranbu maanaa saas way maana cinda taxqiiq ayb masaladaasi marka waxaynu saa ugu dheeraannay taqriiban inaan muujinno ashaaciradu shaaciradu ahlusunna waljamaaca weeyaan oo annaga ahlusunnaha waljamaaca bay dadka dhagahooda ka buuxiyeen khaasatan caamada ilaahay haddana ay ku doodayaan a'immadii sunnada ijmaacoodii inay khilaafsan yihiin oo akar min mas'ala ay ku khilaafsan yihiin in la u baahantay oo aan zacmi iyo sheegad ahayn zacmi iyo sheegad naql min kutubihim iyo wixii ay qabeen iyo a'immadoodii iyo hadday sugnaato marka waxa wey waa war iska cad sheegadka iyo xaqiiqada jirta ay marka inay yani kala caddaato waa wax loo baahan yahay alashaacira laysuu min ahli الsunna waاljamaca fii julli masaa'il اlusuul saas way maanaa fii julli masaa'il masaa-isha usuusha inteeda badan ashaaciradu ahlu sunnaha waa ku khilaafsan yihin qaar badanna waan soo marnay qaarna haddaan dul joognaa qaarna waan mari doonnaa insha allahu tacala ayib fii bacdi اlusuul bay ku waafaqsan yihiin ayada lafteedana waxoogaa kama marhnaa sida masaladaan soo marno o kale masalatu ru'ya soo minaa soo marna ru'yat llahi tabaaraka wa tacaala way sugeen haddana maca dalika waxa weeyaan waxay daba dhigeen hadal keenaya in ay haddana buriyaan oo tanaaqud ah soo maa masalatu kalaam illahi baynu soo marnay masalatu listiwa baynu soo marnay sifaadkaynu soo marnay intaasoo mas'alo oo waaweynoo usuul ah bay ahlu sunnaha ku khilaafsan yihiin macna ayib masala waa masaladaas waxa weeyaan waa masalatu aliimaan iyo tacriifkiisa wuxuu inoo daba dhigay mualifka oo intaa inoogu daray horta taa intaynan ka bixin abulxasan alashcari aan naskiisa soo guurino kitaabkiisa uu ku leeyahay maalan risaalatu ila ahli اthaqr wuxuu yidhi waajmacuu salafkii buu ka hadlaya waajmacuu cala ana aliimaana yaziidu biاlطaacati wayanqusu biاlmacsiya safxada laba boqol iyo toddobaatan iyo laba hadalka labaad waa hadalkiisa uu ku leeyahay markuu ka hadlayay asxaabuulxadiidka uu ku leeyahay maqaalaadka wuxuu yidhi wayuqiruuna biana aliimaana qowlun wa camal yaziidu wayanqus waxay qirayaan asxaabuulxadiidka iyo ahlu iimaanku inuu yahay qowl iyo camal wuu ziyaadaa wuuna nusqaamaa taa hadalkaasina wuxuu ku yaallaa maqaalaadka ayib sheekh cabdilqaadir jilaani sooma daba dhigno <laughs> sheekh cabdilqaadir jilaani bal isagana ha fiirin الشيخ عبد القادر الجيلاني isagana waa ka hadalkiisa fii kitaabihi algunya lixdan iyo laba safxadaasu isaguna ku sheegay wuxuu yidhi faslun buu yidhi wanactaqidu ana aliimaana qowlu billisaan wamacrifat biاljinaan wacamalu biاlarkaan yaziidu biاlطaacati wayanqusu biاlmacsiya wayaqwى bاlcilmi wayadcuf bاljahli wbالtawfiiqi yaqac kama qaala caza wajala faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun wuxuu yihi wamaa jaaza calayhi ziyaadatu jaaza calayhi nuqsaan buu wa qaala allahu tacala waida tuliyat calayhim aayaatu zaadathum iimaana waqowlihi caza wajala liyastayqina aladiina uutuu lkitaaba wayasdaada aladiina aamanuu iimaana wma ruwiya can ibni cabaasin waabi hurayrata waabi darda radi allahu canhum anahum qaaluu aliimaanu yaziidu wayanqus wagayru dalika mima yatuulu sharxuhu buuhi ayb wuxuu leeyahay iimaanku waa qowl carabka lagaga dhawaaqo qalbiga garashadiisa xubnaha samayntooda daacada ku siyaadaa yacni macsiyadana waa ku nusqaamaa cilmiga wuu ku xoogaystaa jahligana waa ku daciifaa wuxuuna ku dhacaa waafajin ilaahay subxana wa tacala aayaadkii marka nusuustiibuu keenay markaasu wuxuu ka dambaysiyey waqad ankarat ir waqad ankarat alashcariyatu ziyaadat aliimaani wa nuqsaanihi ashcariyadii way diiday buuhi iimaanka nusqaamidiisa iyo siyaadadiisa ashcariya way diiday buu shek abdiqaadir jilaani ayib markaasuu sii waday hadal aad u qiimo badan buu halkaas sii wadaa cid u baahan marka halkaa ha ka raadsato alsheekh cabdulqaadir aljaylaani ashaacirada uu ka soo horjeeda dariiqooyinka sufiyada warkooda iska baddaa iyagu meel lagu sheega maba lehe xataa ashaacirada uu ka soo horjeeda soo ma marka cabdulqaadir aljilaani waka dinkii la dhihi jiray abulxasan alashcarina wakaa ka horreeyey alimaamu shaaficina waa nagii ka soo guurinay inuu yidhi qowlun wa camalun wa ctiqaadun walaa yujziu axaduha min alaakhar waa ictiqaad iyo nudqi iyo camal larkaan mid midka kale kaaga filanna ma jiro soo ma waa tii masaladii horay la mid tahay marka haddii abulxasan la raacayana waa kutubtiisi haddaad jiilaani raacayseenna jiilaani waa kan haddaad shaafici raacayseenna shaafici waa kan haddaad a'immadii salafka iyo ijmaacoodii raacayseenna intaaba ka fiican kitaab ilaah iyo sunno nabi haddaad raacaysaanna warku intaaba lamaba soo gaadheenba jiilaani iyo walaa ashcari lama soo gaadheen soo ma kitaab iyo sunna haddii la raacayo warkanmama yimaada bimacna waa horaaba lagu kala bixin marka sidaasay culimmadu isku raacsan yihiin amaa warka ashaaciradu war jira ma aha waa war baatil awal ayib masalada labaad ee imaamku inoo sheegay ee macnaha waxa weeyaan uu hadalkiisii ku sheegay waxay ahayd iimaanku wuu siyaadaa waana isdhimaa masaladii holey farac ka tahay siyaadada iimaanka iyo nuqsaantiisa qur-aanka ayaa ku tusay oo allah subxaana wa tacaala aayaadkiisa yani wazidnaahum hudan iyo wayasdaada aladiina aamanuu iimaanan ah. inay dadka muminiintii iimaan siyaasadaan iimaanku waa siyaadaya alyawma akmaltu lakum diinakum sideedaba kelimaadka addiin waltaqwa waliimaan kelimaadkaasi waa kelimaad isku macno dhowa shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi siduu ku sheegay fi kitaabi aliimaan waa kelimaad wuxuu leeyahay isku macno loo isticmaalo alimaam albukhari caleyh raxmat ullaahi saxiixiisa wuu baabeeyey fii kitaabi aliimaan buu ku baabeeyey yacni waxa weye iimaanka hadduu inuu nusqaamayo isdhimayo siyaado leey aayaadka caddeeye waxaa ka mid a inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatum iimaana waida maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadatu hadihi iimaana marka iimaanku yaziid intaasoo dhan ziyaaday ku tusayaan aw nuqsaantii ya saas hadalka sheek cabdiqaadir jilaani hadda uu ina yidhi sooma xusneed kullu maa qabila ziyaadata yaqbalu nuqsaan soo ma shay kasta oo ziyaado aqbali kara naqsina waa aqbali karaa saas maana leanna haddii laba shay lagu yidhaahda mid kanaa siyaadsan ka kala sooma dhimana marka kan loo fiiriyo ka siyaasan ka kale waxbaa ka dhiman soo maa marka dhimanaanshaha iyo siyaadadu waa iswadaan ayib nusuusta qaarkeedoo laga faaidaysanaya waaba jiraa sida xadiiskii nabiga sal lay waslam maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin dumarku markuu laga hadlay sal lay slm naqsu diin bimacnaa naqsu iimaan ah, lanna waxa weeyaan taacaadka naqsigooda waa naqsu liimaan ayib axaadiista kutusaysa iimaanku inuu kala badan yahay yani waxa weyaan acmaashuna ay gelayso ee caanka waa xadiidka xadiidka caanku waa xadiiu shucab liimaan xadiiu shucab saas manaa xadiidkii nabigu dhihi jiray sal lla alay waslam aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba adnaa aclaaha qawlu laa ilaha ila allah wa adnaaha imaadat اlأdaa can اطariiq wاlxayaau shucbat min aliimaan soo ma qawlu laa ilaaha ila allah waa carabkii soo ma imaadat aladaa cani ariiqna waa camalu ljawaarix soo ma leanna qashinka inaad jidka ka qaaddo waa camal xubnuhu qabanayaan waalxayaau min aliimaanna alxayaau asalkiisu waa camalu lqalbi waa soo saas ma saas daraaddeed baa xadiidku wuxuu shamlistay qowlu lisaan iyo camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix intaba nebigu wuxuu ku sheegay inay iimaan yihiin sooma soo xadiis qaadica maaha ta kale xadiisku uu ku cadiyey waxa weeye nebigu wuxuu yidhi markuu shucabka iimaanka ka hadlayey aclaaha buui sooma midda ugu sarraysa soo in kuwa ka hooseeyaan kuma tusayso wa adnaaha buu haddana yidhi marka waxa weeye fiihi aclaa wa fiihi adnaa wa fiihi wasat alaysa kadalik labadaba marka uu ku tusaya wuxuu kutusayaa tacriifka iimaanka waxaa kaloo kutusaya iimaanku inuu siyaado oo nusqaamana wuu kutusaya macnaha sidaas ayaa ijmaaca salafkuna ku duraarsaday nusuusta qur-aanka iyo sunnaduna ay kutusayaan oo macnaha wax weeyaan laysku raacsan yahay ayib masalada uu inoogu xijin doono waa masalada isla masalada calaaqalale oo murtakibu lkabiira ruuxa dembiga weyn galay intana horta taa ka gudbin in iimaanku siyaadayo oo nusqaamayo ahlusunnaha ayaa ku khilaafsan ya masalada ayaa ku khilaafsan sharaxeenii hore haddaad la socoteen waad garan kartaan murji'ada kow oo murji'adu maxay qabaan iimaanku inuu yahay hal shay oon qaybsami karin oo ziyaado iyo nuqsaan aan aqbali karin soo ma ayib dadkuna ku wada siman yihin qolada labaad ee iimaanka siyaada iyo nuqsqaan u ogoleen waa kuwa khawaarijta iyaguna leanna waxay leeyihiin iimaanka sax laakiin iimaanku waa hal shay ama wuu wada joogayaa ama wuu wada tegayaa laakiin waxbaa ka joogaya waxna waa tegayaa waa diideen soo ma ayib ashaaciradana ahlusunna ma ku khilaafsan inay iswaafaqsiin <laughs> ninkan la yidhaahdo muxuu ahaa saaxibuljawharada wuxuu tilmaamayaa inay waafaqsan yihiin ashaacirada inay waafaqsan yihin ahlu sunnaha taqriiban oo wuxuu leeyahay allahu mustacaan wuxuu yidhi warujixat ziyaadaة اliimaani bima yaziidu طaacaة اlinsaani wanaqsuhu binaqsiha waqiila la waqiila laa khulfa kada qad nuqila maxaad ka fahamteen ah, waxaan ujeedaa laqaani baa sidaas yacni wuxuu leeyahay waxaa la rajaxay iimaanka ziyaadadiisa wuxuu ku ziyaadayaa daacaadka macaasidana wuu ku nusqaamaya waqiila laa waxaa la yidhi maya ma siyaadayo mana nusqaamayo waqiila laa khulfa waxaa kaloo yidhi war khilaafo meesha kuma jira khilaafku waa suuri waa khilaaf lafdi ah adugu warkoodu waa saas culimmada qaarkood marka waxay tilmaamayaan ashaaciradu in ay qabaan iimaanku inuu nusqaamayo oo uu ziyaadayo soo ma laakiin tacriifkoodii markaynu dib ugu noqonno tacriifkoodu muxuu ah ay rajaxeen aliimaanu huwa atasdiiq sooma ahayn waxaa laysku waafaqsan yahay oo iyagu ogol yihiin laftoodu tasdiiqu inuusan siyaadinoo uusan isnusqaamin mar hadday sidaas tahay asalkoodii wuxuu keenayaa oo laasiminayaa inay qabaan inuusan iimaanku nuqsaanna lahayn ziyaadana lahayn hal shay inuu yahay waana ra'yiga hadda aan maqlayno cabdiqaadir jiilaani soo hadda muuse ka soo guurinaya ah, yani waxay qabaan inuusan iimaanku nuqsaan iyo ziyaado lahayn laakiin sida kutubtooda ku qoran mutaahiriinta inay isku khilaafsan yihiin una ku midaysnayn taqriiban ayay muujinayaan hada wabilahi towfiiq w salli allahuma w sllam cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi waslem